oo xukunkaas soo geli qolyahan hay-adaha samafalka ah ee dhaqaalaha iyo xoolaha iyo daawooyinka wada dhib kalena aan lagu ogeyn maxduur kaloo sharci ah khayaane iyo jaajoosnimo iyo sirdoonnimo iyo muxuu ahay dhaqanka mas-uulta midnaba aan lagu ogeyn xaggana laga taxadaray xaggana la dabagalay xoogaa biilkay kana waa laga qaadan karaa la layl maayo jizyana laga qaadi maayo xoogo canshuur waa laga qaadi karaa baabka tujaaru mushrikiin baa la gelinhaya waa dhaweyd bay ree muxuu ahay reegado isku qabsadee maslada ayada fooda qoliba da waxay istaagaan gaal imaa bijizyatin wa imaa in inta la qaado wax udhexey ma jiraan ree samafal ahay dhaqaalaan wada dhegaysan mayno ama jize ha bixiyeen ama qaatilu ladiina gelaysaa bay dhehen qaatilu ladiin labadaa wax udhexeeya ma jiraan marka masaa'ilku waxay u bahan yahin tafsiil badan ba meesha ku jira almuhim wamaa yu'khadu min tujaari ahli lxarb wahwa alcushru hantida u wado toban meelood meel baanu ka qadayna waa canshuur cushuur baa layadaa inuu wadanka usoo muxuu ahaaye badeeca qaaday oo usoo ganacsi tegay oo hantidiisi meesha ay ku baxayso haddana waxan ka qadaya boqol kiiba toban baa laga qadaya ama tobankiiba hal baa laga rabaa wax ka badan wey zakadeeni soma uma jedin waa hanti badan haddii boqol kiiba toban la yihahdo waa hanti badan wey inagu maxaa la ka reeyay boqol kiiba hee laba shilin iyo badh ninka marka ruuxa muslima boqol kiiba laba shan bar laga qaadayo zakada fi sana asagu mar kastoo badeeca u keeno boqol kiiba maxaa laga rabaa toban ama toban kiiba hal meesha dhaqaalaa kaa soo gela xalaal xalaal dhashay wey iyo wamaa yuukhad wixii laga qaadaya min tujaari ahli dhimmati qolyaha ahlu dhimihi xataa jizada bixiya ganacsatadooda waxa laga qaado gormaana wax ka qaadayna ida tajaru markay u ganacsi tagaan fii gayri bilaadihim magaaladay deganayn meel aan ka ahayn nairobi matala ku nool yahay oo jizada ku bixiya muxuu ihi badeecan qaadi bambaasan u suqgeynhaya ree bambaaso isbaaray dhigan hayaan soo soco boqolkii waxaan kaa rabnaa nus yani shan shilin cushurki niskii shan shilin ama tobankiiba nus baan kaa rabnaa kii hore cushur baa waa laga qaadi nisfulcushur baa laga qaadi wahwa nisfulcushri inta laakiin uu beledku deganaa ee jizyada lagaga qaadi jiro uu ku ganacsanhayo waxba laga qaadi maayo aan ka ahayn jizyada haddiise uu intiqaal iyo rixlo sameeyo oo beled kale uu tago isla beledeyni kamid a ah. magaalo kale uu u ganacsi geeyo magaaladaas waxay ka qaadaysaa nisfulcushri wuxuu wado oo markaa banki islam ku dhexaysa wuxoo dhan waa khayr wey hakada kaana cumar khataab labadan masaleba muwado maali baynu ku maray labadan masale hadduu dambaysaba cushurka iyo nisfulcushrigaba muwado maali baynu ku maray hakada kaana cumar khataab radi allahu tacaala canhu yaakudu saasuu u qaadi jiray waa ijtihaad ay saxaabadu sameeyeen waqad ijmacna waa ku guntamay maca salaama wamaa yu'khad wixii laga qaado min amwaali man yanqudu alcahda minhum waxaa kaloo lamida soo geli fayda wey maa yu'khad wixii laga qaado min amwaali man ruux xoolihii yanqudu buriya alcahda ballankoo minhum ee kafara ka mida baasnaa fayga geli oo ilahay xoolihi noo soo celiye ah ayib xoolaa laga qaaday markay intan la layn lahaa waa khadana xoolaan bixinaynaa bal cahdigeyna dib inagu cusboonaysiiye ninka markuu ballanka jabiyo dawlo gaala iyo mid islaan ah waxaa udhexeeya ballan in la sanadgeliya ganacsi la ysdhaafsado ah aan la isku xadgudbin cahdiga hadday jabiyaan oo ay ka baxaan gaaladu in loo sheega shardi maha ayagoon loo sheegin baa la weerari karaa ayagoon waxba ogeyn oo ballankii xataa mood inaan la ogeyn inay jabiyeen baa habeen la miraya quraysh markay ballanka jebe nabigu mu u sheegay jahliga waxay ka mid tahay rag waaweyn dhex fadhiisanayaan bay ka mid tahay ninka mucaahadka ee cahdiga iyo muwaadacada mutaaraqada idhexaysa ballanka hadduu jabiyo oo weliba gaalo xulafana la ahayd uu ku xadgudbo isagoon loo sheegin ba la weerarhaya isaga u taallaa ballanka ma jibsaa bas maasalaam horaan ka guurahaya weliba abu sufyaan markuu dareemay in nabigu soo ruqaansanhay bu kii tagay hadda aaday isagoo cararhaya tagay madiina yaa ka dhagaystaan saas wey marba hadday ballanka jibiyaan biduuni indaarin baa la weerari karaa in loo digana waa waa banaan tahay ra'yigu sidaas wey sawaabku iska ilaal hawsha iyo ka asbix ninka waxaa weeye aan u digayno een siinayno ogta waa ninka ballanta inoo dhexaysa cahdi baan lahayn ballan baynu lahayn asagoon ballanka aan jabinin baana waxaan ka baqan inuu khiyaan la yimaado wa imaa takhaafana min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa haddaynu inagu xaggeenna ka go-aansanno cahdigii mutlaqa ahaa ama muqayadka inaynu jabinno oon awoodeysan oon gaamiro oon foodageli nimankan ayaga loo socda ree hebelo anagu ballanka waan ka baxnay wixi hadda ka dambay iskan siiya taas way ta shardiga ee laasimka adiga ku saaran laakiin gaalku markuu cahdiga iyo ballantii inoo dhexaysay jabiyo oo naaqid min nawaaqid cad uu la yimaado biduuni indaarin wa ikhtaarin wa ishcaarin baad ku ruqansanaysa masaailka waa in masaa'il aljihaad walxarb walmucaahidiin la fahmo muhim jiddan wey dhibka beryahan jiray kamid tahay meelo aan wadaadku uusan eh, hadda ka hor baarin inuu gacan togleeya musiibo wey dalabadii qaybo ka mid ah masaa'il culculus oysan geli karin bay faraha lalacahay kadibna waxay doonaan bay la imanaya dhowna hawlaha aad ha laska gela masaa'ilkan la iska daraasay aysan ka ahayn xila irmaanayskeena aan ku ekaano haweenkana aan ku jihaadno ah. mhm. ya wixii reer puntland oo u furan yihiin <laughs> warxamashaak <laughs> ah. hadday wax ka qaban waayaan waa isku mid ninka hadday qabtaan o hawshii cudurdaar ka keenaan ninkana qabtaan khayr wey hadday laakiin aamusaan ama qariyaan waa isku mid wey baabkooda <clears throat> waxaa kaloo lamida ah hantida fayga ah wاlkharaaj aladi kaana madruuban fi اlasli calayhim iyo kharaajkii asal ahaan ayaga lagu qoray madruuban mid lagu qoray lagu qoray buu ahaa calayhim calى اkufaar dhulalkii la qabtay sida ciraaq oo kale in ay ayagu maamulaan oo muxuu ahaaye ay ka shaqeeyaan baa asal loo ogolaa sanad kastaan wixii kasoo wax ka bixiyaan ama dhul dhulka canshuurta laga qaado guryahaas baa hadda canshuur baa laga qaadaa gaaladu iyo kuwan islaamka sheegtaba ay ka qaadaan idan dhulka dhul beereedka canshuur laga qaaday ahaydoo kharaaj loo yaqaana waagi hore marka gaala hawshaa bixin jirta waagi dambe lmuslimiin ayaa dhulkii gaalada ka iibsaday dhulkii kharaaj ku qoraa ee canshuurta laga qaadi jiray ayay bacdulmuslimiin iibsadeen ama la wareegeen waxaa la idinku muslimiin baa tanjisay dhanka laakin dhulkan kharaajka ku qoraaye waadi ka rabna saasuu sheekh hada ujeedaa aladi kaana madruuban calayhim fi lasl saas uga jeedaa asal ahaan gaalaa dhulkan maamuli jirtay gacanna ku haysay kharaaj iyo mushqaayadarna laga qaadi jiray canshuur dhuleed laga qaadi jiray muslimiin baa waagi dambe la wareegay kharaajka dhul ku qoraa marka muslimiinta qaarkood waa bixin jiray waagi dambe saas ujeedaa sheekhu wlkharaaj aladi kaana madruuban calayhim fi lasl wain kaana qad saara bacdu bacd lkharaaji haba ahaado calaa bacd almuslimiin fi alaawinati alakhira uma inahu yajtamicu halkan inoo jooga hada bilahi tawfiq bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd waxaynu kusoo jiray eh, masdarkii sadaqaadka qeybtii fayga baa inoo dambeysay wuxuu marka sheekhu uma inahu yajtamicu maca alfay-i jamiicu alamwaali sulطaaniya alatii libeyti maali lmuslimiin kaalamwaali alatii laysa laha maalikun mucayan ilaha dhaqaalaha ee dhaqaaluhu ka yimaado dowladda islaamka ay ku shaqaynayso baynu soo wadnay marka wuxuu ihi sheekhu faygi waa ka soo hadlay ee uu faygo taxriifiyey macnihiisana uu furfuray oo uu yidhi waxaa weeyaan waa maal inagu aynu lahayn oo soo noqday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala gaalada ka soo ceshay maadaama asalba wixii hanti ah loogu talagalay ilaahay in lagu caabudo subxaanahu wa tacaala muslimiintana iska lahaa xoolahaas gaalana ku haysta allana ka soo ceshay baa inoo dambeysay uma intaa kadib inahu yajtamicu maca alfay fayga waxaa la kulmaya oo xugun fay qaadanaya jamiicu lamwaali sultaaniya xoolaha dowladd oo dhanba allatii amwaashaasoo libeyti maali muslimiina baytumaalka muslimiinta waa bangiga oo islaamka weeye hantida taalla ama la geeyo ama ku ururtoo dhan baa fay iska noqonaysa kal amwaali alatii laysa lahaa maaliku mucayan hantida uusan maalig mucayana uusan lahayn ee wax gooni nin gooni oo sheegta uusan jirin waxay gelaysaa bangiga muslimiinta ay geli waxayna hanti muslimiin bay noqon oo masaalixu lmuslimiina caama lagu qabto midla man yamuutu min almuslimiina walaysa lahu waaritun mucayan sida ruuxa dhintee muslimiinta ka mid aho markaa loo garan waayo dhaxlag khaas ah ruux baa dhintay hanti buu ka tegey qaraabe iyo casabo iyo ahlu farad iyo rixim midna looma hayo <coughs> waaris mucayanoo markaa sheegta ama abtir ku sheegta nasab ama nikaax ama walay ictaaqa wax lamid a ah aymaarixiin midna lama hayo ninka hantiisa waynu qaadi malaayiinba ha noqoto bankiga muslimiinta la geyn masaalixda muslimiinta aytaamta fuqarada masaakiinta jihaadka dadka daymaysan masaalixulmuslimiina caamma lagu qaban haya meeshii fay la marin jira la marin hayaa iyo wakal husuubi hantiyihii la dhacay hantidii la booliyaday waa la dhacay xoolaha waa hore dhac kugu soo galay waa toobad keentay ilah wax ku fahansiiyey xoolihii meel lagu cesho garan weyn nin kale ha ma taqaanid qoyskii aad ka soo dhacday ma taqaanid meelaad ku waad qaadi bangigaad geynaysa wadaadka saaciga hantida ururiya haddii hawshaasan hayaa iga qabo ku wareeji bangiga muslimiinta xoolahaas wey asagii baa loo sadaqayn ninkii laga dhacay maqsuubi munhigu ninkii xoolaha laga soo dhacay ee haasibkan wax ka soo dhacay bay xoolaha sadaqa u yihiin masaalixulmuslimiin baana lagu bixin hayaa ayb wa kalcawaari jamcu caariya iyo xoolihii caariyada ah waxbaad tabaalcaaraysatay ood ergisatay waa isku ilowday ninkii muxuu ahaay muciirkaaba garan weydayba yaad ka soo qaaday war hebelow kitaabka maadaan kaa qaaday maya shuw adaan kaa qaaday igamaadaan qaaday oo shuw adaa iskale maya lama yaqaan marka dambe waad qaaday hantidaas bangigaa la geynaya masaalix lmuslimiin caambay gelaysa iyo walwadaa'ici ammaanooyinka laguu dhiibay jamcu wadiica wixii ammaanada laguu dhiibay ee lagugu aaminay ee kadib saa lagaaga tagay ee laba aada garan weyde dukaamuhu waa ku dhacda hanti baa lihi dhihi isii xaji waan soo tukan maqhribka ama caawan i bari beri baan kaa qaadano baskaan la raacahayaay ninki sooba noqon maayo oryuu ahaa boqol ruux baa ku soo marta bishiiba key aha keeb aha lama yaqaan hantida noocaase wadiicada intii laguu dhiibay cidla aad garan weyday waxaa weeyaan iyaduna waxaa la geenhayaa bankiga muslimiinta allatii taasoo tacadara uu suurtogeli waayey macrifatu asaabu asxaabiha in asxaabteeda la garto waxaa suurogeli geli waaye adkaaday oo mustaxiil noqday in la garto dadkii khaas u lahaa wadaayicdii iyo cawaaridii iyo khusuubtii kulli saas wey waayru dalika iyo intaa waxaan ka ahayno ama wagayri dalika min amwaali muslimiin alcaqaari walmanquul hantida maguurtada ee dholalka iyo beeraho kale iyo hantida la qaaday hadi dahabki wix lamid iyo xoolaha la kaxeeya manquulku waa hantida la qaaday ee soconaysa ama raritaan gelaysa caqaaraadkuna waa hantida maguurtaankaa maguuraankaa sida guryaha iyo beerahi wixii lamida wey hanti kasto nooceedu ha noqoto ama hanti manquula ha noqoto ama hanti manguurana ha noqotay haddii marba la garan waayo ciddii lahayd ama waarid macayan loo waayo ama ciddii laga dhacay la garan waayo waxaa weeyaan bankiga islaamka la geynaya asagaa lagu wareejay fa kan aynu soo sheegnayb wa nax wixii lamida maalul muslimiin wey muslimiintaa iska leh wa inamaa dakara hadda wuxuu sheeku ka jawaabaya hadday amwaashan oo dhanba baabul baabulfay galahayaan maxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala fayga uu maal gooni ugu magacaabay wainama dakara allahu subxaanahu wa tacaala fi lqur'aani ilfaya faqad buu ilahay ku sheegay liana nebi sal l slam maa kaana yamuutu ma ahayn miduu dhinto calaa caadii xilliguu suubanuhu joogay maytun aw meyitun ilaa lahu ilaa walahu waarihun mucayan waxaa cawaarida iyo khusuubta iyo maalka loo waayay waarih mucayana loogu tirin waayey fii kitaab illaahi min alfay loogu tirin waxaa weeye xilliga nebi maxamed dadku ansaabteed waa la yaqaanay dad kooban bay iska ahaayeen acdaad maxsuurinay ahaayeen ninkii dheeta qaraabeysa baa taagnayd ilaa naadiran ayib laakiin beryahan dambe waxaa weeya waxaa batay nimaan abtirkiisaba awogii dhaafin karin qoysuu ka dhashay aan aqoon iyo ciduu u dhashay imeelu ka yimid oo daba go-an kaa hadhow hadduu dhinto oo hantidii cid qaadataba la cid loo garan waayo waxaan leenahay waxaa yahay bangiga hala geeyo intii xooluhu cid kala qaadan lahayd ma jirin buu markaa ruux markaas waarid mucayan loo waayo liduhuuri alansaabi fii asxaabihi haaliban shardi weeye dada ah, nasabkoodu uu daba go-an yahay oo yar oo fara kutirisa ah, xilliga nabiga waa jireen oo muxuu ahay niman muxuu ahay dad la dhacay oo saba sabyi ahaa oo kadibna la soo iibiyo carab ah oo is addoonsatay oo cudwi aan la garanayn waa jireen dad farisiina noolaa oo muslimiin ahaa ruumiyiin baa jiray aan abtirkooda meel u gala aan la aqoonin intaas ku taagan ibnulislaam iska ah waliba khilaafadii cumar bay aad u bateen kuwa ayaga ah idan haaliban sidaasay ahayd waqad maata maratan rajulun baa dhintay min qabiilatin qoys ka dhashay reer khusacu ahaa kaana min khusaca nin reer khusaaca ah ayaa geeriyooday fadafaca miiraahahu nabigu dhexalkiisa wuxuu u dhiibay ilaa kabiiri nin weyn oo ilaa kabiiri tilka alqabiila qoyskaa reer bani khusaacu ninka u weynaa uwaadkooda ama waayeelkooda buu u dhiibay kabiirka hadda waxaa loo jeedaa waxaa weeyaan waa odaygii jiribkii ninkii fadhiyay ilin ninka hadduu ree khusaaco yahay oo ree khusaaca u siman yihiin waa la hubaa inuu min khusaacata yahay laakiin in adeerkii iyo walaalkii iyo aabihii midna lama yaqaan ninkan yaa uxiga ree khusaaca dil yahdo waxaa u xiga ninka u abtir yar meeqaad khusaaca ka tirsataa shan iyo toban aniguna waxaan ka tirsa sideed waa iska tegaysa adugu dayib jilib baan fadhiyaa ninkan marka ana ogu xiga odaygii marka ree khusaaca ogu jilibka ee muxuu ahaay lixda oday ka tirsanaya khusaaca bunaba ku wareejiyay muxuu ahay ishaag dhaxalki saasuu ujeedaa sheekhu marka riwaaya xadiidku waxaa uctuuhu lkubra min khusaacata mid dhaxalka ninkan waxaad siisaan odayga u weyn ree khusaaca siiya bimacnaa da- ma ahayo cimri waxaa loo jeedaa xagga abtir ahaan ninka u abtir yar weeye xagga nasab ahaan midhahan la tirinaya i hebel hebel hebel leeya ninka jilibka fadhiya midna inan buutaga uu fogaanhayaayo meel adugu aad toban ka tirsan bu asagoo soddon ka soo tirsanaya meel u socda ma taqaanid ayib midka asagu labaatan ka soo tirsan waxa le orad tag odaygan fadhiya meesha isha ceelka fadhiya baa xoolo lagu wareejinaya warka abtirkaa somali way garan kartaa ba ilata way fahmaysa ayib sharax kale oma baahno ay aqrabahum nasaban ilaa jaddihim midka u dhow awowgoodii khusaaco ahaa ninka ugu abtir dhow baa loo dhiibahaya waa nafsa shay qabaailku sidaas weeye ninka haddii la garto inuu ree hebel yahay laakiin waarid kaloo mucayanon qabiiladaa ka ahin loo garan waayo odayga ugu abtir dhow baa lagu wareejin hantidiisi wey xadiidkaa siduu tilmaamayo xadidkan abu daawud baa soo saaray iyo axmedba iyo nasaa-i fi lkubra waana xadiid muxuu ahay dacfi ku jira weeye dacfi baa ku jira ma sugno markaasi waqad qaala bidalika aa'ifatu min alculamaai sidaa iyada waxaa ku tegay jamaca min ahli cilm amed axmed fii qowlin mansuusin wagayrihi sida axmed uu qabo riwaaya mansuusa canhu iyo keyrkiiba marka xadiidka asagu daciif weeye <clears throat> wa maata rajulun haddii marka taa ay daciif noqotay muslimiinta lagu wareejin waaridkan mucayanka ee reer khusaaca ah ee loo garan waayo waarid mucayana ah, waaa waxaa waxaan leenahay ninka dhinta hantidu ka tegay baytulmaalka la waa qowl jamaaca min ahli cilmi baa qaba balan waxay leeyihiin reer khusaaca iyo qoysku ka dhashay ma la yaqaanahaa muslimiintana waa walaalihii kuwa uu ka dhashay laakiin muslimiin ahaabaa ka xiga bangiga muslimiinta qaacidat lirthi walmawaaridna waxay ku dhisnayd alaqrab falaqrab bay ku dhisnayd miisaankaas yaan laga leexanayna marba haddii loo garan waayay in adeer iyo aabbiya waa loo garan waayey xaggana la hubo inuu ka dhashay ree khusac ama ree ka dhashay ree hebel hatiisa lagu wareejiyey inta muslimiin weyn la dhex dhigi lahaa badwo inta muslimiinta la dhex dhigine qolyahan ha ka xiga laba sabab bayna ku dhexlahayaan kownuhum ay muslimiin yihiin kow iyo kownuhum ay min qaraabatihi wa qabiilatihi yihiin nin marka qabiilo kula wadaaga islaamnima kula wadaaga ayaa kaa xiga nimaad kugu timaadaan maxay ahayday islaam bas ah nimana halkaasi ka warey waana madhab xoog badan wey aad iyo aad u xoog badan wamaata rajulu nin baa dhintay walam yukhallif kamuusan tegin ilaa catiiqan lahu addoon hadda ka horxereeyey nin baa geeriyooday xilliga nabi maxamed wuxuu ka tegay wax qariib iyo qaraaba ah addoon hadda kahor asagoo xoreeyey fadafaca maalahu maalkiisa nabigu u dhiibay licatiiqihi kii asaga u xoreeyey bu mactuuqihi weeye buu ku wareejiyey xadiidkaasna abu daawud baa soo raadiy tirmidi waana xadiid asagu xasana kan kan waa xasan xadiid xasana way sugan wa qaala bidalika sidaa waxaa ku tegay طaaئfaة min alculamaai min aصxaabi أxmeda وغayrihi jamaca min ahli waa ku tego xanaabilada kamid ah ay kamid yihiin iyo culmo kaleba waxay leeyihiin maxaa yeele ninkan wala weyey adugu waa dhaxli lahayd hadduu dhinto mxuu aha ninkii mawlaheed xoraysay hantina uu ka tago casabe iyo ahlufarad iyo riximna loo waayo adigii xoreeyay sayidkiisa ah hadda kahor ahaan jiray baa u xaqli xoolihiisii kadalika alcags asagiiba adaa dhintay qaraabo kale lagu waayey addoonkii aada xoraysay ee hadda mawlahaadi ahaa baa hantidaad u mudan hadduu muslim yahay weyne kana mudan muxuu ahaayey muslimiinta kale leanna waa kaa xiga walcagsu saxiix bay taagan yihiin wa dafaca miraatha rajulin ilaa rajulin min ahli qaryatihi xilliga nabi maxamed waxaa kaloo dhintay nin baa dhintay markaasaa lay nabigu ui yaa lama yaqaana waxu qariiba xaggee ka yimid tuule heblaayo hantidiisa ha la qaado magaalo heblaayaha loo qaybo ayb <clears throat> Eh, waaa nin isku qari ay ka yimaadeen yuusi xagee ka yimid yaa jooga waxaa jooga nin magaaladaa ka yimid ninkay isku magaalada ahaayeen ba hantida lagu wareeji wa dafaca miraatha rajulin ilaa rajulin min ahli qaryatihi xadiidka asaguna abu daawuud baa soo saaray tirmidi iyo ibnu eerkood iyo keyrkoodba asna waa xasan xadiid xasan sida raajaxa ah inkastoo shaaficidu ay ka niqaashaan diidan yihin o ay leeyihiin haddii la yidhaahdo hantidii ninkii la garan waayey waxaa la geynayaa tuuladiisii iyo magaaladuu ka yimid haddii la garto waxaa ka laazima bay leeyihiin hantidaasi inay ka dhaxayso magaalada ka dhexaysaa ninku waayo waa reer xamar muqdisho ka yimid baa ley yaa meesha jooga nin reer muqdishoa jooga nin reer muqdishoa lacagta ku wareejiya lama dhaheen hantida waxaa la odhan lahaa reer muqdisho reer banaadir dhan loo qaybiy banaadir halagey ay noqon lahayd laakiin waxa hadda nin reer muqdishoa loo siiyey waxaa weeyaan sabab inagu aynaan fahmayno lacalahu kaana inuu ahaa faqiiran aw muxtaajan ama nabigu u gartay ama uu mutay sabab markaas nabigu uu tixgeliyey ayaa jiroon tuulanimada ahayn saxaabaduna sababka hoose markay fahmi waayeen ba waxay is yidhahdeen wuxuu nabigu ugu aaneeyey inuu yahay min ahli qaryatihi ciladuna ma ahalo qaryahe ciladu waa xaajada iyo faqriga iyo faaqada way yidhahdeen halkaasay adigu shaaficiy ka wareegeen niman muran badan weeye ka soco wa kaana nabi sal ly slam uxua huwa wakhulafaa'uhu yatawasacuuna fi dafci miiraahi lmayiti ilaa man baynahu wa baynahu sababun kamaa dakarnaa wuxuu leeyahay nabi maxamed iyo saxaabadii khulafada ahaa alraashiduun yacni dhaxalka iyo hantiyada waxay ku wareeji jireen ninka dhinta iyo ka nool wixii qaraabee ka dhexayso o dhan waxay tixgelin jireen ama marka belednimo ama catiiqnimo ama min ahli qaryatihi asbaabta noocaasa ama inuu yahay kubra alqowm ayib wajaduhum uu yahay dadka noocaas o nabigu waa tixgelin jiray saxaabadu alkhulafa rashiduun ama fuqaa mutaakir iyagu intay baashii dhiraaniriyeen iyo hadday ninkani nasab qariiba u garan waayaan iyo waaris mucayan aba hantiisa hala qaado baytmaalkaa la geeya ka dhigeen walam yakun suubanuhu ma ahan yaahudu kii qaada min almuslim ilaa sadaqaat nabi maxamed muslimiinta waxaan sadaqaad ka ahayn kama qaadi jirin sadaqaadka ama waajib ha noqdo oo zakada ha noqoto ama sunna ha noqote wa kaana ya'muru muxuu kaloo fari jiray bian yujaahiduu fii sabiili llahi biamwaalihim wa anfusihim inay jidka alle ku halgamaan maalkooda iyo naftoodaba maalkaa in badan la hormaya ilaa fii mawdicin min kitaab illah waxaan loo hormaya leeyahy maalka dadku waa ku bakaylaan ninku hadduu naftiisa hura maal ku bakayli maayo wale waxa dhe maalka labdhabara ku wareegeysan laakiin waxaa ka fiican in la yidhaahdo ruuxa naftiisa huray maalka waa hurahaya sidaa darteed baa marka ka lagu bakaylahayo muxuu ahaaye dadku ay reeban hayaan baa maalka ah ninka asagu naftiisaba geeyey maalka bix lagala hadli maayo waaba diyaarba saayisiibu wataa iyo faraskiisi iyo seeftiisi nin soo xidhxidhay weeye oo rsbimaya diyaar ah ee waxaa wey qolyaha aan dhaqaaqaynin haddad wax kala kari weydeen xoolaha baxsha wey raggiina qacadada ee fadhiidyaha ee u bahan lawyahan laga sarsaro sida ilmihii kici waayey habraha reemiyi aan ku aqaanay iyo tuulooyinka ilmuhu hadduu kici waayo lawyaha laga sarsaraa iyo meeshan maxay agee lo kala sii caloosha soo ba caloosha iyo jilibka iyo meeshan lugaha korkooda a ah, adinka kore iyo waa lagaa dhiijinaya markaasuu dhaqaaqahaya rag marka lawyaha in laga sarsaro iyo jilbaha u baahan ayaa dhooban dadka noocaasa xataa hadday awoodi waayo inay dhaqaaqaan weye waxaan ka rabnaa inay maalka bixiyaan ayb <clears throat> kama amara allahu subxaanahu wa tacaala fi kitaabih <clears throat> walam yakun lilamwaali maqbudati wlmaqsumati diiwaanu jaamicun calaa cahdihi wacahdi abi bakr radiallahu tacala canhu <clears throat> beryahan dambe waxaaba iska badanba eh, dad ayagu jihaadkiiba kasoo horjeedo noocya fara badan nina warkiisu cadaystay sida qolihii murjiadii ahayd ee jahmiyad jahmiyatu salafiya murjiat lwahaabiya ay warkooda iska cadiya qolyan dambe waxaa jiraya makaasib dacawiya jirta masaalix dacawiya waa in la xifaado la ilaaliyo wadaad baa wuxuu igu masaalix dacawiya iyo makaasib dhan oo intaas lasoo waday baa u baahan in la xifaado la ilaaliyo maraakistii iyo dacwadii iyo xalaqaadkii iyo masaajidii iyo waxaan isku dhachayo isku dhogcay dadkan waa in la ilaaliyo waxaan ku idhi hadday hawshu tahay masaalix dacwiya makaasibtaa ha la ilaaliyo meel aysan masaalix dacwiya adduunka maanta ka jirin ma jiraan haddaba jihaadka hala ilqayaan ku idhi fii washington maraykan oo muslimiinta ninka ugu dhib badan ee baabi'iya ra'as alhujuum alcaalami cala alislaam waa kuma maraykan wey masaalix dacawiya gudihiisa ka jirta iyo makaasib dacawiya masaajid baa furan majaamic fiqiyo weli wax wax qoraa ka jira masaajid waaweyn oo africa iyo asia midna ku olin baa ku jira yaa ku yaala jaaliya muslima malaayiina joogta mid maraykana maalinkaad ka dhiijisaan iyaga duquud bay dareemaya culays baa la saari sa marka masaalix dacawiya fi amrica ay sadhaawac u gaadhan jihaadka joojiya iska daa fi falastiin almuxtalla yuhuud meeshay haysato masaalix dacawiya ka jira maalinkay halgan taagtooran xamaas weerar baa galahaya xijaabkii iyo dugsiyadii iyo masaajidii khalkhal baa gelhay adduunka meel aan masaali moosko masaalix dacwiya ka jiraya makaasib dacwiya khaasatan weliba qabla bacda suquutihi intii uu burburay midowga sofiyeeti xoogow tafatux ayaa dhacay kan intuu qabsaday shaydaankan ii sheeg putin intuu qabsaday weliba wuu sii furfuray hadda weliba wuxuu marayaa jejniya gobolkii qawqaas iyo bilaadulbalqaan oo dhan hadda waxay ogolaaday in sharciga xataa lagu dhaqo la shaabigo kii khamra caba gabdhuhu ay xijaabtaan masaajidda la furo in dhashareerka la qaato xor baa tihin bu lakin dowladda unka amar qaato wadaadihii hadda jahaadaha hayee shishaniinta aba ah culaysba hadda dareemeen dawladdii ruushka waxay fasaxday wax kasta oo wadaadku doonayo maxaa rabtaan kitaabka la isku ukuma ku xukuma maa xakimtiina la fadhiista la soo baxa bukhaari iyo kitab quraan la soo baxa laakiin gacantuna goynina hawlaha kala wada nikaaxa alaaqa masaajida dugsiyada jilbaab gabadhu diraaceen ha jiddo iyadoo raasho indho bulbulugan ha jiddo diraaceynka ila shareerka ha qaadato masaajidina kor mikrofoonka sii daayey dharka la baxa waa fasaxantihiin wax kasta xoriyat diin socda laakiin jihaadkii qorigan dhiga shacabka reer jejnia hadda waxay le wadaado maxaa u dagaalamaysaa wax kasta waa nala ogolaaday gaaladu mogta waa dhib badan tahay hadda afri taqriiraadka u dambeeya laga soo qoraya caalamka iyo idaacadaha dhegeyso waad jaabaysa meelay marka masaalix dacawiya ka jirin maba jiraanba taa macnahedu waxay tegaysaa he xifaadan lilmasaalix dacawiya wاlmakaasib alislaamiya nulqi اljihaada tamaama aw muaqatan yani hawshii iska ilaali khatar wey kullu maslaxa hadday shariica aw shaciira min ashacaa'ir ka hor timaado ama tulqa hadihi اlmaslaxatu waa mulgaatun ijmaacan iska ilaali masaalixda la ilaalinhayo laabudda an anlaa tatacaarada maca maslaxatin ukhra aqwa minha wa an laa tucaarida shaciira aw mxuu ahay mas'ala min masaa'il اdiin alkibaar ayi maslaxo kastoo ka hor timaada masalatu aljihaad fi sabiili اllah waa mulgaatun tamaama midda kale ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu yihi waqaatiluu fi sabiili اllahi aladii yuqatil walaa tactaduu waqaatiluuhum xataa laa takuna fitna ibnu taymi wuxuu idhaha faida kaana bacdu اdiini lilah wa bacduhu ligayr اllahi wajaba alqitaal xataa yakuuna addiinu kullu lilah haddii shareecada qayb ka mida in lagu dhaqma la yahay inna laisku diidan yahay dagaal baa waajibaya iyo jihaad ilaa kulligeed ilahay loo ogolaado inaan bacdu almasaalix walmakaasib addiiniya lagu ogolaaday xuquuqdii iyo diinkii kalena aad tiradaa may u kaadiya haadaa wuxuu noqonayaa waa baabu zandaqatin wa xadaahatin ilxaadiya soo socoto wey khatar wey waxyaabuhu jihaadku ku waajibay kow ka tahay in bacdu almasaalix addacawiya walislami lagu ogolaado bacn la diido faida kaana addiinu bacduhu lilah wa bacduhu ligayr illah wajaba alqitaalu xataa yakuna addiinu kulluhu lilah wama bana ruuxa muslimka an yatanaazala can shaciira min shacaa'ir اlislaam wa can mas'ala min masaa'il اddiin ayb calaa xisaabi alxifaadi bacdi masaa'il اddiin inaan qayb la ilaaliyo qaybta kale in laga boodo o laga dagaalamo maba jiraan midda kale hawsha aad sheegtay adduunka o dhan bay ka jirtaaba kenya besa ma aha iyo soomaaliya besa ma ahee tal abib bay ka jirtaa iyo muxuu ahay falastiin islaamka meesha loogu daranya lagu gumaaday maraykan ay ka jirtaa filibiin bay ka jirtaa saliibiyadu ay haysato borma bay ka jirtaa meel aysan ka jirin masaalix dacwiya oon jaaliya islaamiya aysan joogin ama usuul islaamiyana aysan joogin oo masaajid leh oo makaatib leh oo muxuu aha dacwo leh oon hawlo ka socon maba jirtaba marka lilxifaadi calaa hadihi makaatib wa xalaqaati taxfiid alqur'aan walmasaajid iyo shaababkan soo kacay iyo garhkan himbeerka lasii daystay iyo gabdhan xijaaban si loo ilaaliyo jihaadka hala dhigo qoriga hala dhigo idan waxaa meesha ka imanhaya ilqaau ljihaadi tamaaman marka ooda ha qaado oo hala la baaxiyo iyo hala la jiido maxay noqotay isla gurugeyntii bay noqotay marka murji'at lwahaabiya jahmiyat salafiya iyo wadaadahanaga qaybo ka mid a ah, aakhir inay isku biyo shubtaan baa laga yaabaa oo ismucaanaqeeyaan min xayu laa yadruun halis wey hawshaa iska ilaali <clears throat> walam yakun lilamwaali maqbuda wlmaqsuuma amwaasha la qibdoodee lasoo qaado iyo walmaqsuuma midda la qaybinayaba diiwaan ooma ahayn diiwaan daftaray ku qoran tahay iyo sijil weyn ma uusan jirin jaamicun ururiya calaa cahdi rasul lla sl slm wa hantida marka la helaba intii meel la dhigo oo la diiwaan geliyo intaasaan haynaa miisaaniyad masraf iyo muxuu ahay masder wax ka yimaado xagga kala qora waxaa ma jirin ma la hel haa u yeedho masaakiinta aytaama uxudin iyo ansaara lasoo ururiyo yaa baahan hal mar baa la qaybin jiray maca salaam xilligii nebi maxamed abubakar saas hawsha ahayd bal kaana yuqsamu lmaalu shay-an fa shay-an wixii la helaba sidiisa loo qaybin jiray in yar baa soo hala sii qaybiyo hala uruuriyo hala ilaaliyo kadib hala diiwaan geliyo bishahblaayo hala qaybiyo hawlaha ma jirin falama kaana fii zamaani cumar radi allahu tacaala canhu kahura almaalu maalkii baa batay watasacat ilbilaadu bilaadi baa ballaadhatay islaamka futuuxaad baa la hela hadi meel kastaba waa la furtay wa kahura annaasu ummaddii islaamkeedna waa badatay fajacala diiwaan alcaطaa'i lilmuqaatila wahayrihim markaasu wuxuu sameeyey cumar diiwaan alcaطaa daftarka iyo faylka waxbixinta yani mushaar buu u qoray weeye qoyihii mujaahidiinta lilmuqaatila raggii dagaalama halgamayey yuu raatib shahria u qoray ama sanawi ah oo ku filan iyo wahayrihim hayrkooda masaakiinta iyo mxuu ahaye aytaamti iyo mxuu ahaye raggii qaarkood wacaadda ahaa malafka mujaahidiinta iyo ragga dagaalama fayl gooni ah weeye wasaariyada maaliya u sameeyey khaas ah wa diiwaan aljeish wa diiwan aljeish min azamani mushtamilu calaa akari dalika adiiwaani wahwa ahamu dawaawiin lmuslimiin sheekh wuxuu leeyahy hadda diiwaan alcataa ma jire waxaa jira waxa la yidhahdaa xilligu sheekhu hadlayo waa qarniga sideedaad iyo toddobaad wuxuu leeyahy hadda waxaa jira diiwan la diiwaanuljeesh la yihahdo diiwaanka ciidanka wasaaradda gaashaandhigga iyo malafaadkeeda wasaaradda dagaalka iyo howlaheeda marka diiwaanka noocaasa iyo waaxda noocaasa waxay hadda waxaa soo hosgeli buui wixii soo hosgeli jira waaga hore diiwan ulcataa diiwan ulcataa ila diiwan jesh ma ahayn iyo wixii la halmaalay waa isku mid buui mushtamilun calaa aktari dalika calaa aktari dalika diiwaan wa ahamu dawaawiin almuslimiin diiwaan uljeish aw diwaan alcataa lilmuqaatila diiwaanada iyo waaxaha islaamka ugu fiican wey uguna qiimo badan ninka raggii diinta difaaca ayaa iskale xurmada iyo xuquuqda ninka diinka loo dhibo ayaa iskale mxuu ahay wixii dheefa ixtiraam iyo mxuu ahayy waxqabadba isagaa mudan xataa nabigu gabdhihiisa gabadha asaga loo dhibay buuhi hiya afdalu banaati liannaha usiibat fiya zaynab binta rasuulillaah markay damcday inay hijrooto abilcaas baa qabay muxua ah, ninkii isheeg maciise ma aha abilcaas ibn rabiic abu umaama de ah, ninkaasaa qaba oo reer banu umaya ay qaraabo ahaayen waad garanaysaan marka isagoo maqan bay damcday inay soo hijrooto aabaheed iyo ahalka raacdo hijrooto ritibay marka fushay iyadoo xaamilo ah habaar ibn aswad mi loo jeedo shaydaan ah inkastoo waagi dambe la sheegay inuu islaamay kalaamkuna waa bictibaari maa kana fi awali amri baynu ka hadlaynahay ayaa ka daba tegey ritigoo socda ayuu intuu qabtay hogaanka ritiga garaacay markaasuu dana qudeeyey ritigi oo keliyaha iyo meeshan caanagaleen ka qudeeyey ritigi baa intuu kor booday tuntay yuu kufay gabadhi baa ka fanintay xaggo kale ku dhacday way dilantay ilmihina waa ka dilmay yadoona mudday xanuunsanaysay waagi dambe ayuu nabigu zayd ibn xaaris u zaydow alaa ta'tiinii bizaynaba inaha afdalu banaati liannaha usiibat fiya aniga dartay wax loo gaadhsiiyey gabadhaas kuwa kaleba waa joogaani gabdhihii qureysheed iyo reer bani haashimba waa joogaan dayib waxa loo dhibay ee loo dhibaatogeliyey waxaa weeyaan waa diinkayga dacwadaydii zayd ibnu xaaritha iyo saxaabi kaloo ansaari ah buu nabigu israaciyey way soo kaceen madiina maka dusheeday yimaadeen wuu u dhabagalay zayd waddanku aad u yaqaanay wuu iska sugay uu waday uu waday casar gaab markii la gaadhay wuxuu arkay nin adhi dheelmahaya oo qawsaara wuu u tagay wuxuu ihi magaca hebel bay yaad ahayd ree ari qureysheed baan raacahayaayo qureyshtee hadee waa lays warsoo wad oo wad oo adu yaad ahaydoo meelahan ree khusacaan ka soo baxay ree khusacuu qoys lagu baxsaday ahayn maogtahay qoys ninkii saxaabiga falfulinhay oo ku baxsado ahaa cabdullahi ibnu unays aljuhani markuu soo dilahayay khaalid ibnu sufyaan alhudali uu soo dilahayay intuu sii lugeynhayay ilaa maka dusheedu ninkaa fadhiyey wuxuu ku abtaysay inuu ree bani khusaca yahay hadduu yidhahdaa yatrib baan ka imid iyo madiino waxaan ahay ansaari madaxiisaa maqan yaa tahay baa ree bani khusacaan ahay ree hebel hebel marti geliya wad uu sii socday ninkii buu soo dilay almihi wuxuu ihi meeshaan kasoo daqamo qolyahan reer khusacaan yaan ahay wuxuu ihi arigiiba haddana sii weydiiyey wuxuu ihi arigan waxaa iska le zaynab binti rasuulillah waaba arigeedii wuxuu dheelmahayo wuxuu ihi hadda waa yahay maxaad yeelaysaa nin weynna waa tahay mku aamini karaa a faraatigii nabi maxamed usoo dhiibay nabiga yidhi faraatigan ugeeya haddin ku garateen intaad cimil gashaan u dhumataan faraatiga u dhiiba ha idin timaado soo qaada faraatigan zaynab ma igu geyn kartaa bu marka walaka wax weyn baad kala helaysaa habar balama ugeynhay faraatiga bu u dhiibay zaynab markii adhigi dheelmaday oo la kala degay buu faraatiga u dhiibay ninka qawsaarka oo nin baa ii dhiibay xaggee joogaa bay ninka kuu dhiibay meel hebla meeshaasuu galabta joogay bu faraatiga iska qaadatay markii la cid gale la kala seexday bay caleda urursatay way garatay araadku inu nabi maxamed kiisiyay garatay faraatigu saxaabi lasoo dirana uu wado cidduu doona ha ahaadee dadku dad isfahmayay ahaayeen maaha dadkiinan wada xafaayadda qabay iyo mxuha masaasadda wata ayib habeeni marka guuraysay way u tagtay zayd ibnu xaarisa keligii ahaa iyo ma ahayn ansaari waa laso waa riwaayataan ama riwaaya inuu zayd asagu ritiga waday oo yimid oo faraatiga waa riwaaya xasana haabita wey ritigii buu yihi marka fuul waxay tihi kaa hor fuuli mahay adugu fuul markaad fuusho kadib baan fuulahay iga hore wuu soo kaxeeyey madiinu nabiga u keenay u ducay nabigu zayd qoyskan ree zayd xaarisa bilaash laguma jecel niman adag bay ahayd waa khawaastii nabi maxamed wiilkii yaraa ee usaamaha iyo odaygii dhalayba dad khayr badan bay ahay hmm. <clears throat> marka sheekh wuxuu leeyahay waa ahamu dawaawiin lislaam waa lafdhabartii wadiinu liman qaatala calayhi baa ka mid sheekha diinka islaamka nin ku dagaalama iska leh nimaan dhididba u ogolayn iska badaa dhiig warkiiba joojiye dhidid baan u ogolayn baa xamadka kuu garaacahay wadiinu liman qaatala caleyh saasuu dhaqaalaha meeshayna ku bixin waa in lafdhabarteenna cadowga wax idinka difaaci ee gaal la dagaalami ee diinkiina ku dhiman ee difaaci dadkaasaa mudan maamuus iyo xurmayn ee waxqabasho mudan anaga soo maray casharka cashir kii horreeyey cumar khataab suu wax ku qiimayn jiray gabaday waa u dhalay muxuu ahaaye khifaaf ibnu ima alkhifaari oo laba caruur ah haysato ninkeedii ka dhintay baa maalin ka hor timid markaasay cumaro waxay tihi ii istaag dhib baa haystay caruur yaryar oo aabahood ka dhinto oo masaakiina ah, waxba haynin baan hayaa wa ana bintu ima eh, bintu eh, khifaaf ibni ima alkhifaari baan ahay bay tiri dakarti nasaban qariiba buui wuu noqday gurigii buu tegey riti weynoo ku xidhnaa oo islaamku lahaa buu intuu fadhiisiiyey buu u saaray laba mandadood buu u saaray laba xarshimadoo waaweyn buu u saaray weliba furkeeda iyo dulsaarkeeda muxuu ritigan qabso hogaanba ku qabta keeno kaxaysa buuri intuusan kaa dhammaanin hantida aysan kaa dhammaanin mid labaad baan kuu keeni doonaa insha allahu tacaala markay tagta baa li yaa almuminiin gabadh miskiina oo kuu timid waa maxay hanti waxo dhan u ratay yeeday xoogu baa iskaga fillaa gadbad iyo loorko iyo xoogu qariirad loogu shubaa ku filla riti dhan oo socdo iyo wixii saaraa muxuu yahay muxuu ihi miyaad taqaanaan gabadhan waxaan xusuustaa buu ihi xisni aabaheed imaa khifaaf ibni ima alkhifaari iyo walaalkeed gabadhan walaalkeed intay eh, eh, mxuu ahaay cunaqabateyn saareen oo xisaar kusoo rogeen iyo bandow say gaalida halkaa ugu taagnaay intay xisniga furteen oy gaala budaageen haniimadii ay keeneen naloo qaybin baan xusuustaa bu ma taqaanid waa iska soo rulaysa meel fadhiisa buur gabadha miyaa taqaana dhidi dhididka aabbaheed walaalkeed baanu cunnay buur filjihaad fi sabiillah meel laga fadhiiso sulayd umu sulayd waa garanaysaa dhar baa loo keenay cabaayado iyo jalbaab baa cumar loo keenay markaasuu qaybiyey tan hebla siiye tan hebla siiye tan hebla siiye qayb fiican baa soo hadhay mare aad u quruxsan baa soo hadhay qolihii waxay dhaheen yaa amiir almuminiin waxaa mudan gabadhi muxuu ahaayey min aali beyti rasuuli lahi sal lay slam waa umu kalhum baa isagu qaba cumar oo cali bin aalib u dhalay ayb marka waxay yidhaahdeen eh, yaa amiir almuminiin maradan waxaa ku fiican muxuu ahaay umu kalhuum aali beyti rasuulillah ma jiraan buui ha loo yeedho u geeya buui umu sulayd alansaariya maxaa jira waxaan xusuustaa bu ruclaynteeda yowma uxudin ay biyaha daldalaysay dhaawacna guraysa yowma uxud iyadoo dhaawaca guraysa biyahana daldalaysa oo masaakiinta caawinaysa oo dadka waraabinaysan gartaa bui dadka ay dagaalamayay gabadh marka aalu beyt rasuul haba ahaatee hadda timadooda iska yar oo shaaba anigana oo joogta la siin mahaye almujaahida fii sabiililah loo geeya buui yani salafku iyo ahlu khayrku hawsha wax ku qiimayn jireen laakiin annagu qaybteen waa taqaanaa iyo miisaankeena howlaha inoo yaala waad garanaysaan bay la tahay saas wey sheekhu bilaash uma dhigi wahuwa ahamu dawaawiin lmuslimiin inagu hantideen iyo xool meelo kale ku jabaan meeshu u muhiimsan laguma bixiyo ayb wa kaana lilamsaari dawaawiin lkharaji walfayi lima yuqbadu min alamwaal wa kaana lilamsaar magaalooyinku jamcu misrin wey magaalooyinku waxay lahaayeen dawaawiin alkharaaj diiwaanada kharaajka waxa dhul ka soo baxa lagu qoro iyo walfay wixii fay ah limaa yuqbadu min alamwaal wixii amwaala la qabdo o dhan ba lagu qoro bay lahaayeen wa kaana nabiyu wa khulafaa'uhu nabi maxamed iyo khulafadiisuna waxay ahaayeen yuxaasibuuna kuwii xisaaba la xisaabtama alcummaala cala sadaqaad ragga sadaqaadka soo urya ama cumaasha shilinba shilan wey lala xisaabtamaya ninka haddana la xisaabtamin tuugnimaa la barhaya waa khalad wey ninka kuu shaqeeya ama kula shaqeeya ama hanti idan ka dhaxayso waa in si hufan loola xisaabtamo oon shayan loo cafinayn bacda maa hawshu la dhiraandhiriyey oo isha lagaga istaago oo naftu qabato uu neef dhabahayo kadib markay wixii dhammaystiraan oo xisaabtu xidhanto ayaa xoogow laska siin karaa inaad tasaahusho ood ruuxii la xisaabtamin oodan lacagtii iyo hantida aan la dabagelin waxay keentaa in shaqaaluhu iyo umanadu iyo wakoladu ay noqdaan khaa'imin noqdaan dadku waa bini aadam madaxa ma hebel waa hebel waa iska khayr ahlu khayr weeye wax soo gala iyo wax kaba hawlu taala ma ah wixii meesha yimid iska qaata oo iska taga maaga dambeeda intaan buuxsan hayaa intana waan buuxsan hayaa ahlu khayr baa tahay abadan waa in lala xisaabtamo dadka hantiilayaasha hantida loo dhiibahayo dowladdu iyo mas-uuliyiintu waa inayna xaraf ku cafiin bacdamaa si hufan loola xisaabtamay markay hawshu xidhanto wixii abaalgud ah ee ninkaa la siin ama tolnimo waa gooni laakiin horta ha iskeento xisaabta hala dejiyo nidaam aad u fiican weeye nabiguna yaqaanay saxaabaduna yaqaaneen wabe khaasata cumar waa ku adkaa hawsha iyada iyo walfayi wagayri dalik wix hanti oo dhan ba dadka soo urusha ama maamula ama mas-uul qaybiya waa in si toosa ah loola xisaabtamo ayib nimankii muxuu ahay isku qabtay geela muxuu dhaxal bay isku qabteen ayib iyo xoolo lasoo dhacay baan labadu waa riwaayataan wey ayib say doona ha noqotee soo ilmaadeyr manihiso kan ma inta anaaska wuxuu yihi waxaad yeelaysaa gacalnimadana geed inoo saar geelna inoo qaybi geela inoo qaybi gacalnimadana ee eh? geed inoo saar bur wax meesha laxshalaa taal wix hortaanu si fiican u qaybsanoon kala baxno kadib ba inoo dameen gacalnimada waxaan kugu soo celanaa iska waxaan isaan iyo mxuu ahay tolnimaan u bixin hay dambayso laakiin bal horta xisaabteeda bartaa soo dhig sax wey waa macna saxiixa yani in lagu tasaahulo masaladaas mutaabacada iyo dabagalka iyo ishraafka iyo kormeerka dadka hantida gacanta ku haya lagu tasaahulo waxay keentaa burbur dhaqaale iyo waxay keentaa khayaano iyo sariiqado baatay keentaa fasaarat ilamwaal soo ururi marka waa yahay sheekh wuxuu dhahan gabagabeeye xoolihii waxay noqdeen buu ihi fi hadi alamaan xilliga hadda aynu joognay wamaa qablahu alaata anwac talaata anwac bay noqotay ayib saddex qaybood bay xoolii u kala jabeen buuri nawcu nooci yastaxiqu اlimaamu imaamku wuxuu mutaa qabdahu bilkitaabi wasunati wاlijmaci kama dakarna waa haniimadii iyo muxuu ahaaye sadaqaadkii iyo faygii inuu soo qabdoodo uruuriyo kadib ummadda u qaybiyo wey dadka iska lahaydna waa la soo sheegay taamuran ma laha sadaqaadkii muxuu ahaaye husuubtii iyo cawaaridii iyo wadaa'icdii aynu soo maray ninkii dhintee loo garan waa waarid mucayan xoolihii noocaasa de sharcigu cadeeyey warkood waa cad yahay qismu yaxrumu akhduhu bilijmac nooca labaadna waxa waa nooc ay xaaraan tahay in la qaadaba ijmac bay xaaraan ku tahay kaljibaayaati alatii tu'khadu min ahli lqaryati libayt ilmaal xilligii sheekha iyo waahor waxaa soo bilo qarniga afraadba soo bilowday in tuulo kasta lacag lagu qoro magaala heblo xoolahaasa laydinka rabaa iska soo ururiya keena soo wareejiye madaxweynaha iska leh agga la geeyo maxaa loo maxaa loo qaadahayaa liajli qatiilin qutila baynahum wain kaana lahu waaris bal dulmigaa eeg nin baa matalanka ismaail lagu dili dhobley baa lagu dili matalan gaarisa lagu dili waxaa lagu dili dhadhaab baa lagu dili haye ma la dila haa madaxweyne wuxuu degmadaa ninka lagu dilay dadka degan waxay soo ururi dhaqaalay keeni milyan bay keenayan laba milyan yaa loo genhayaa dowladdaa iskale lianna hada yuctabar ictidaan calaa siyaadati dawla marka xoolaha waa in la keeno wa ninka haddii wax loo qaaday ama xoolo loo qaaday yaa iska laha xoolahan dadkii laga dila awa hade ahalkiisii iyo hooyadii iyo warasadiisa awe ninkaan la dila haddii ninkii loo qasasana waa khayr haddii xoolo un laga qaaday oo lagu cafiyeyna dadki diyadiisa iska lahabaa iska leh maxay tahay dowlad xagga ka timid ayib kaljibaayaat jamcu jibaaya wax xoolaha lasoo ururiya wey allatii tu'khadu min ahli qaryati libeyt ilmaal liajli qatiilin ay maqtuulin kaasoo qutila la dilay baynahum bayna ahli qarya wain kaana haba u ahaado lahu lilmaqtuuli waaritun mucayan wey xoolaha waa xaaraan ijmaacan haddiiba la qorsheeyo nidaam ahaan ay u dejisan tahayna waa kufri fii xaddi daatihi wey siduu ka hadlay asheekh abulxasan atasuli fii kitaabihi eh, mxuu ahaa ajuubat alamir cabdilqaadir eh, fi ljihaad haddiiba nidaam caama uu noqdo oo boqorku hawsha ay u dejisan tahay shacabkuna ay hawsha ogolaadaan waa kufr maxaa yeele waa xukmihe bikayri maa anzalla oo muqanan ah oo mutabaqa calaa jamiici alqura wannaas waa kufri buu noqon hayaa waxay bedeshay qisaastii waxay bedeshay oo lagu bedelay hee diyadii waxaa lagu bedelay xaqi dadkii mudnaa oo laga leexi dadka la siiyey haadaa tabdiilu sharaac baa loo yaqaanaa waa tabdiil likitaab illahi subxaanahu wa tacaala ayib khatar wey aw yu'khad waxaa laga qaaday min arajuli calaa xaddin irtakaba ama xoolaha laga qaado nin baa xad ku dhici mid baa zinaysan mid baa khamre cabbi mid baa wax xadi soo xuduud ma aha mid baa wax qadfahaya xuduuddii meesha laga oofin la xoolaa lagu qorhaya aw yu'khadu min arajuli aw yu'khadu almaal yani kaljibaayaati alati tu'khad baa ku socotay aw yu'khadu min arajuli calaa xaddin irtakaba wa tasqutu canhu alcuquubatu bidalik xadkii uu ku dhacay laga oofin maayo la shaabugi maayo gacan la goyn maayo la rajimin maayo la karbaashi maayo ayib laakiin maxaa laga qaadi lacag xoola laga qaadi xadkina waa ka dhacahaya aima almaalikiya masalada tafsiil bay geliyaan waxay leeyiin masaladan laba qaybood wey xadka inagoo kari kara inaan oofino oo qaadiriin ah inaan soo qabana ninkii xadka ku dhacay ka qaatici ariiq walmuxaarib wazani wa alkhamr wsaariq xuduudda inagoo ka oofin kara inaan muqaabil atacziir bilcuquba almaaliya laa yajuusu iطlaaqan bal hiya kufrun bay taagan yihiin lanna waa ilqaa likitaab illahi walixad illahi subxaana wa tacaala muqaabila durayhimaatin macduuda khatar wey iyo inaanan ninkiiba soo qaban karin ninkiiba ma soo qaban karo laakiin hantitiisa ah oo meel ogu jirta ama nin walaalkay u haya intaan qabanaan dhic qaaban karaa in ninka xadka laga oofin waayee baxsaday ee mumtanica ahaa ama caray la awaayey ama naga dhuuntay aanu hantitiisa qabanno oon ku ganaaxin inaan hanti lagala wareego way badnaan tahay bay leeyihin watacziiru bilcuqubaati almaaliyati waa jaa kitaaban wa sunatan waxay leeyihin qaysan muxaha waxtibaara adila u kansadeen waa ka niqaasheen ibnuqayim baa iskusoo hawshaa ka hadla asagoon ka hadlaynin masladan xuduudda eh, aan ka hadlaynin haddana ma banaantay atacziir bilcuquba almaaliya waa ka hadla kitaabkiisa iclaam lmuwaqiin adilu u keenaa qolihii waa mansuukhna wuxuu aad buu u caydhsada meel buu kaga soo haray haddaynu marka mooryaantii qutaacu turuq iyo tuugtii soomaaliyeed aanu tabar u weyno hantida noo hadday igu leeyihiin baan geb ka siinaynaa mujahidiinta loo qaybin atacziir bilcuquba almaaliya ama ha iskeeno xadka ha u hogaansamo ama xoolihiisaan la kacayna halkaasay la mareen laakiin adoo awoodi kara inaad ninka xadka ku dhacday xadka ka oofiso inaad xoole ku bedeshay yuctabaru tabdiilan likitaab illah iska ilaali wa alatii laa yasuuqu wadcaha itifaaqan xoolihii labaadeen banaanayne qismiga xaaraamta ah noocii xaaraamta waxaa ka mid a ah, wa kalmakuusi canshuuraadka jamcu maksin waana canshuurta wey alatii canshuurtaasu laa yasuuqu uusan cuntamaynin wadcaha dejinteeda itifaaqan allatii laa yasuuqu wadcuha itifaaqan ma qayd baa mise waxa weeyaan waa wasfun lilwaaqic sida raajixa waxa weyan qayd weeye meel almakuusi makuus canshuur bannaan baa jirta iyo canshuur aan bannaanayn marka canshuurta laisku waafaqay inaan la inaan la dejin karin laisku waafaqay xaaraanta waa canshuurta baahi sharci aysan keenin xaaja iyo daruura sharci aysan keenin zakawaadkii iyo sadaqaadkii iyo faygii iyo khanaa'imtii iyo jibaayaadkii iyo cusuurta laga qaadaya ahlu dimaha iyo kuwii laga qaadaya ahlu xarbiga baa ummadda ku filan baahi ma jirto ceelasheenni baa darooriyamahayo shaqayn beeri baa baxaaya dhib ma jiro canshuur dadka iskaga qorantaa xaaraan wey ijmaacan taasuu ka hadlayaa sheekhu saasuu kuu yidhi waa kalmakuusi kagamuusan tegin moogta wuxuu hadday muطlaqan jumlatan wa tafsiilan ay tahay sheekhu qayd ma raaciyey wa kalmakuusi buu kaga tegi lahaa laakiin wuxuu ga tegay nin almakuus waa waa cumla laha wajhaan waa laba waji bay leedahay marna qad taxrum ijmaacan waqad tajuuzu muxuu ahaayey <clears throat> axyaana haddii laakiin ay markaasi baahi timaado culama muslimiintu ijmaacan waa baneeyeen laba qowl baa ku jirta xataa qolyaha diidan ilaa canshuur lama ummadda lama saari karo hadday baahi timaado oo halgankii wax fangareeyo oo la waayo oo aytaamtii masaakiinta wax u qabta la waayo oo meydkii wax inoo xabaalo la waayo oo masaalixal muslimiina caama wax qabtan la waayo dhaqaalo lagu qabtan la waayo in dadka akhniyada ee wuxuun heli kara waxaan marka baabi'inaynin oo aan dhabar jabinayn lagu qoro laga qaado hadday dilaan xataa lagula dagaalamo masala ijmaaciya wey marna waa ijmaac xaaraan bay ku tahay marna waxa ijmaac way inay bannaan tahay idaa dacad ilaa dalika daruuratun sharciya bishuruuiha shardiga koobaad waa in baahi ay jirto sharciya oy ka maqhraati kacayaan ahlu cilmigu iyo dadka waaqaca la socday ahlu khayrka waa in daruura la helo daruuradaas waa inaysan jirin masdar kale oon hawsha ka buuxino meel kaleo dhaqaalahaanu ka keena ma jiro dayn meelaan ka deyn qadanna ma hayno nin hantiiloo maalqaban oo muslim hawshii fangaleen lama hayo haddii miyaan ka fadhisana jahadka waa yahay hadda ka hor sanad ka hor taqriiban ama sanad iyo dhowr beelood ka hor adu sanad afar beelood ka hor taqriiban baa soomaaliya layga soo weydiiyey hawshaas kismaayo wadaado joogay baa isoo weydiiyey baxdi baan u diyaarina waan u diray labada qowle culamadu ay kala qoreen nimankii diiday iyo nimankii qabay biquyuudiha wa shuruudi baan u diray adiladeediina waan u raacinay waa qaateen hadda canshuur ba idinka qaadaan waa ogtihiin waa laidin jafahaya haddaad xoolaha bixin weydaan xoolaha waa laidinka qaadi laakiin waa in shuruuddeeda iyo sharcigeeda la maro anugu laakiin ka masale ahaan baan u baxsiy on u diray mooye tadbiiqeeda iyo tanziilka iyagaa iska lahaa anugu shuqul kuma lahayn anugu nadariyan wixii masaladu culamada ay ka yidhahdeen baan ururiye waa u diray laakiin tadbiiqeedii iyo tanziilkeedii maxoosh baa laga qaadi mise sheekh muumin ba madaxa la qaban anugu kama hadlin tandiirka iyo tanfiidka iyo tadbiiqa iyagaa iska lahaa hadday ku khaldameenna ayagaa lagala xisaabtami hadday ku habsadeenna khayr allah ka siiyo anugu laakin waa lagala xisabtay waxa aan qoray qolya eh, aanu qaraabanayo dagaalamay waa arkaayo telefoona taagano xolaha nagib dhacda ku haya mm. aakhare ilkaan kuu fudha niman waan maqlahayy ayib almuhim waxaa weeye <clears throat> baasha makuusta ah marna waa xaaraan marna waa xalaal weeye xataa culimmada diiday oo uu kamid ahaa nawowi oo uu kamid yahay ibnu xasam oo uu kamid yahay sultaan ulculamaa waxay ayagu ogolyihin kulligood in hadday xaajo timaada sharciya ay waajib tahay bal maalikadu waxay yidhahdeen ninkii bixin waaya xoolahaas yuctabaru baaqiyan wa qaatica ariiq walaala jahaad fiisa lagu qadahaya xogu yaraaya lagugu qoray beeraha iyo guryaha iyo xawaalaha lagu qoray yarka macquulka ahaa haddii aad bixin weydo waxaa weya waa lagula jahaadaya sidii nin kamaanici zaka ba lagula dagaalamaya xagga dagaalka laakiin xukumka takfiirka malihid laba kale masalo wey laba kale masalo wey ninka qaaday hantida waa in lagu kalsoon yahay waa inuu hantida uu qaaday meeshu loogu talagalay uu ku bixinayo waa inay baahi daruuri ay jirto iyo xaajo waa in hadiyo goon xaaladda la qiimeeyo waxaa laga yaabaa canshuurtiba in laga kaaftoomo waaba lagu fatoobo meel odda ku qoratay weligaas ka saaraana baasha marka sanad la joogo hawsha qiime ma ka kaaftoontaa mise maya haddii ilaahay kaa kaafiyo oo beeruhu soo gaano dalagu baxo canshuurtan jooji ilqee waa daruuray ku timid waa daruura tuqadaru biqadariha alxaajatu tuqadaru biqadariha waa in markuu hantida maamulahayo muxaabaad iyo inadeer iyo nin jeclaysuusa ku qaybanine baahida iyo waxa jira uu ku qiimeeyo waa in dadka lagu qoro waxay bixin karaan aan la dhabar jabinin yaa lagu qorayaa nin kasta wa in kaana faqiiran fii baabi zaka oo wax bixin karaan ku qoraynaa hani ma aha laakiin xoogow yar buu bixin karaa war balka aad soo goosatay markaad suuqa gadataba ood boqol shil iibsato shil naga sii akhniyada bimacnaa ninkastoo qaadira inuu bixiyo wax yar oon asigi dhibaynin baa lagu qorhaya wain lam yakun haniyan fii baabi zaka waa fahanteen bay la tahay dadka waa in sidaa loo waxeeyo haddii la helahaya meel laga dayn qaato oy dowladdu ama mujaahidiintu ay ka dayn qaataan ma banaano inay muslimiinta xanti ku qoraan dayntaasna ha dhow la heli meel laga bixiyo daynaadan isku halayn meel aad ka bixiso ma qadan kartidba ayib dowladdu iyo mujahidin wax ku dayman karaan markay masaadir kale iyo ila dhaqaal isku hadlayn hayaan oo lehin waxba ka heli doontaan laakiin hadduuba gacmadhan iyo qorigiisa aan loo wehaynin adaa u xoola ah adaa lagaa qaadi ayb marka hawshu marka shuruudda lixda ah bay leedahay hadday marka shuruuddeeda oobsatana inay bannaan waa ijmaaciya haddii shuruudda la waayo inay xaaraantana waa ijmaaciya ijmaacaani waaye fi lxilli walxurma saasuu sheekhu marka kuu qeyday alatii laa yasuuqu wadcuha wa hunaaka makuusun yasuuquhee wadcuhaa baa jirta wa qismun qismigaas afraa saddexaad ee xoolaha ka mid a ah. qismun fiihi ijtihaadu wa tanaazuc qismi waxaa ku jira ijtihaad bacda ahli lcilm iyo muran baynahum kamaali man lahu duu raximin laysa bidii fardin walaa casabatin wanaxwi dalik nin baa dhintay hanti buu ka tegay laakiin wax casaba ah iyo wax alfarad midna ka musan tegin casaba tiisoo nasab ku timid iyo ahlufaradin midna ma jiraan waxaa laakiin jooga abtigii eedadii gabadh walaashii ay dhashay wiiluu abti u yahay habarirtii gabaday dhashay dadkaasaa nool ah, dadka loo yaqaanay raximka baa jooga awogii hooyo baa jooga waa laisku khilaafay aima waxay leeyiin haddii casaba la waayo ahlu fardan la waayo dhaxalka waxaa iska leh hee raximkaa iska leh alkhaalu waaritun he man laa waarisa lah ayib bint lukhti baa meesha iman awowga hooyaa iman abtigaa iman eedadaa iman halkaas wey sidii baa loo kala tartiibinhaya halkaasay baashu maraysa awowga hooy wuxuu ka raamsan meeshii muxuu ahay awowga aabbo ka raamsan eedadaa waxay ka raamsan meeshii adeerkaabay ka raamsan dayib hareertaa waxay ka raamsanaysaa meeshii hooyada dayib waa gabadhay walaasha gabadhaad u dhashay xaggey ka raamsanaysaa bintulibni meeshiis bay tegaysaa dayib hawshaasay ku soconaysa walaasha gabadheedii eed abtiga u ahayd maxay ka tegaysaa bintul akh bay isbedeli haddee bintul akh saasa baasha u qaybinaysa niman halkaas hela nimanna waa diideen idan tan dambe in la dhex tawriitu dawaraxami waa masala khilaafiya ta hore waa masala ijmaaciya ta dhexe ayadna waa masala ijmaaciya fi mar marna waa masala khilaafiya qaybta mukuuska eenu marayna ujeednaa wa kaiira ma yaqacu الظulmu min alwulaati wالraciya sheekhu hadduu ka hadlaya hawl daqiiqa muhim jiddan wuxuu yidhi waxaa badan inuu dulmigu uu ka dhaco min alwulaati waraciya dulmiga ku saabsan qismiga dhaqaalaha mar wulaada jamcu waalin ayaa dulmigu ka dhacahay <clears throat> marna shacabkii baa dulmiga samaynaya idima qorramiya hawshaas kitaab fiican soo qaatid meeshas kaga kac wa maa yaqacu dulmi min alwulaati waraciya haaulaai ya'khuduuna maa laa yaxil qolyahan wulaada ah waxay mar dulmigooda waxaa ka mid a ah inay qaadaan hanti aan u bannaanayn xoog hanti soo ururi canshuuradaan bannaanayn dhac xoolo aysan lahayn afgembi waxaasay wada hayaan dulmi bay ku shaqaystaan mararka qaarkood dowladda waa taqaanaane wa haaulaai shacabkiiy raciyadiina iyo bulshadiina yamnacuuna waxay diidi maa yajibu inay waxay waajib inay bixiyaan maa yajibu badluhu wa ictaa'uhu hadday shacabku sadaqaadkii iyo zakawaadkii si hufan u keeni lahaayeen dowladduna wixii si fiican u agaasimi lahayd dhibkama ma jireen wey dhanaheeday kala cabi lahayd way kala degi lahayd masaakiinta loora loo qaybin lahaa adduunkao dhan baa roobka iska dii lahaa wa an low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maan adaqa walow anahum aqaamuu atawraata walinjiil wamaa unzila ilayhim laakaluu min fawqihim wa min taxti arjulihim yani waxaa weeyaan haddii diintan lagu halaago ina alcabda la yumnacu min alrisqi bidanbi yusiibuhu addoonka irsaaqadda waxaa loogu diidaa oo looga maanacaa dembi uu ku dhacay biil baagi oo boqolkii xawaaladaa la waayay meeluu ka baxay oo qariibkii aad ku dhaqma jirta iska xanaaqahaya ilo badan baa rabbi jufahaya maxaa loo jufahaya dembi baad ka dhammaan weyday dunuubta markay adduunka ku yaraato irsaaqada ayaa ballaaranaysa roobkaa da'ahaya nabiyullaahi ciisa xilligiisa iyoiyo mahdigu markuu yimaado waxaa layihi xataa abeesooyinka hee carruurta cuni maayaan oo dhurwaagu iyo libaaxu iyo yeydu iyo muxuu ahaayey shabeelku iyo muuq shabeelku iyo ramcadku adhiga taaban maayaan maxaa yeelay cadligii baa adduunka gaadhay cadligu haduu adduunka gaaro abeesadu carurta intay ku ciyaaraan bay iskaga dhaqaaqi fuuftaasay ku hayan wa iska socotaa madaxa lagaga istaaga taaban mayso maxaa yeeley caddigii baa adduunka wada gaadhay cadaalad haddii la helay iyo mxuu ahaaye daacadnimo iyo hofnaan la helo nin walbaba weygiisa uu ku hagaago adduunka nabad buu noqonaya nicmaduna way soo furmi ayib laakiin waxaa weeye faqri kacabsi iyo dhaqalaal la goyn kacabsi baa balaayo loogu dhici in khiftum caylatan fasawfa yuqnikum allahu min fadlih in shaa in allaha caliimun xakiim gaalada iyo hawlahaasi dhaqalaal lagaa goynaya laguma tashado eritrea wax goosan ha ku tashanin ilaahay ku tasho iyo shacabkaada ee muslimiintaada hawshaada wado wain khiftum caylatan fasawfa yuqnikum allahu min fadli in shaa in allaha caliimun xakiim masaa'ilka diiniga ah dhaqaalaa meesha ka soo go'i iyo waxbaa kaa xidhmi iyo il dhaqaalaa la waayi iyo tajmiid manaabicilmaal baa la xidhiya hawlaha ku tashanaysa masjidka xurmadiisa ayaa la diiday meel in lagaga dhaco khawfan ka cabsi laga cabsaday muxuua dhaqaale in la waayo inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caami maada wain khiftum caylatan baa leh makla mushrikiin masaajidka ma iman karaan nimanku hanti bay keeni jireen badaacay keeni jireen subag iyo malab iyo xoolo nool bay saa u hargay wadeen waddanka dhan baa ku dhisnaa ila reer marka ahlo ganacsi bay ahaayeen ilahi wuxu hi hawlaha loo bixi maayo wixii gihaago wain khiftum caylatan yani min inqitaaci atujaari iyo silci la keenahay iyo jalb lamwaal fasawfa yugniikum allahu min fadli inshaa ina allaha caliimun xakiim wixii lagaa arka wey ha u bixin ciddii goosan ha goosato maxaa lama muxuu ahay hay-addii adduunka ii sheeg hay-addii adduunka quudinaysay baa guuraysa xaggee guuri maxaa ka maqan maxaa ka maqan baladu weydii soomaaliya la isgargawracahayo oo macawista ka dhexbaxa laisla leeyahay oon taayar la rogi karin bay joogeen hadduu adduunku nabad yahay oo dhoobley markaad ka bilowday ilaa aad raas casayr ka tagta ay nabad tahay goof yaroo shaydaanka shariifka u haysta mooye ay nabad tahay bayaan cararaynaa